bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah wعlى alih وصaxbih wman walah ama bacd waa dersigii afaraad ee manduumadii cunwaan اlxikam ee abilfatxin albusti calayh raxmat اllah waxaan soo gaarnay beydka uu leeyahay waman yufatish can اlikhwaani yaqlihimu fajullu ikhwaani hada alcasri khawaanuh waman yufatish ruuxii baadho oo raadiya can ilikhwaani walaalo walaalo dhab ah xaggooda ruuxii raadiya yaqlihimu wuu nici yacni wuu u cadhoonaya maxaa yeelay fajullu ikhwaanii hada alcasri zamankan walaalaha jooga intooda badani khawaanu waa mid khayaano badan altaftiish waa la yaqaanaa bimacna albaxhi weeye waa baadhidda yaqlihimu min qala qilan baa laga keenay idaa abqadahu hajarahu wa min dalika qowluhu tacaala maa wadacaka rabuka wamaa qala qala bimacnaa waa nicitaanka iyo cadhada loo cadhoodo iyo tegitaanka laga tago wuxuu ka wadaa oo beydkan ujeedadiisu ay tahay maqsuudku waxa weeye walaalnimada dhabta ah ee diiniga ah ee dadka iimaanku walaaleeyey walaalnimadaasi waxay leedahay laba mid dhab ah iyo midaan xaqiiqo ahayn marka walaalihii dhabta ahaa ee si dhaba u walaaloobay ee sifaadkii iyo tacaamulkii walaalnimada ee dhabta a lahaa hadda way yaraadeen waay ninkii raadiyana ciil iyo cadho unbuu u bakhtina wuu ku rafaadi leanno badankood dadka maanta jooga ee ama saaxiibnimo ama walaalnimo ama xidhiirun idin dhex marayo intooda badan casrigan waa khaa'iniin buu leehy waa khawana oo khiyaanadii baa badatay daacadnimadii iyo walaalnimadii daacad yacni daacadnimadii ee muxuu ahay walaalnimaduna way yaraatay alakhi aliimaaniy alkhaalis oo naasix oo amiinka ah ayaa yaraaday buu leeyay macnaha saan sheegnayba zamankuu noolaa sheekhu wuxuu ahaa qarnigii afraad buu noolaa marka qarnigii afraad haddii sidan uga calacalayo walaalnimadii inay dhimatay oo inta badan dadka maanta joogaay dadun iskhayaamaya ay yihiin maanta xaalkeeda maxaad moodaa leanna waxay keenaysaa walaalnimadu waxay keenaysaa in ruuxa sadaaqada iyo walaalnimadu idinka dhaxayso in aad ceebtiisana u qariso naasixna u noqoto wixii uu leeyahayna u ilaaliso dhibkaagana ka ilaaliso dhibkiisana u dulqaadato sifaad bay leedahay adiga aadan noqonin midka ku danaysanaya ee dan darteed kaaga jirta aadan saaxiib ula ahayne calaaqadu ay tahay calaaqa ka xeel dheer maadiyaad iyo masaalix adduunyo nabigeenu sal alla lyi wasalam waa kii lahaa xadiidkii abu hurayra bukhaari fi adab almufrad iyo keyrkii ay soo saareen almu'minu mir'aatu akhiihi mu'minku waa walaalkii muraayadiisa yacni ruuxa akha ah kan kale muraayad buu yahay muraayadda waxaa lagu yaqaanaa markaad isku fiiriso iyadoon ku canaananin oon ku caayin wax kaa sheegin ayay si tartiiba waxay kuu tusaysaa ceebtaada waxay ku leedahay meeshaa saxar baa kaa saaran dhalxan baa kaa saaran waxbaa si kaa ah wejiga saliid maada marsanin iska hagaaji si ceebtaaday waxay kuugu sheegaysaa si tartiib ah mu'minku marka waxa weeye waa muraayadii dadka walaalihiiya ay isku fiirinayeen waalmu'minu ahu lmu'min yakufu calayhi daycatahu wayaxuutuhu min wara'ihi buu nabi sal alay waslm yacni wuxuu dhibaatooyinka uga ilaaliyaa daycadu waxa weeye waa macaashkiisa adduunyada waxyaalaha adduunyadiisa ah ganacsigiisa caruurtiisa reerkiisa danihiisa adduunyuu u ilaaliyaa gadaalna waa ka xifdiyaa yacni hadduu ka maqan yahayna waa xifdiyaa ayib marka wuxuu leeyahay walaalnimada dhabti ihi marka sifaad bay leh sheekhu wuxuu marka ka calacalayaa walaalnimadii nooca ahaa lawaa dadkeediina waa yaraadeen mid waxaa bedeshay khiyaana ay ku dhahantah oo kan walaalka isaga kaa dhigaya ama saaxiibka isaga kaa dhigayaay dan buu kugu wataa fursad buu fiirsanayaa markaad dabinka u gashana wuxuu rabaa inuu muxuu ahaay kaa lugmeersado marka way dhammaadeen dadkii nooca ahaa waa yaraadeen waay ayib waxaa la midoo kale shaacirka lahaa isaguna calayka biikhwaani iqaati fa inahum qaliilun fasilhum duuna man kunta tasxabu fama alkhidnu ilaa man safaa laka wudduhu waman huwa duu nusxin wa anta muqayabu yacnii walaalaha lagu kalsoon yahay haddaad heeshaba laasim way yaryihiin buu yidhi xidhiidhi oo kuwaa kale ee asaaxibada la tahay macno weyn kuma jiree kan yarka ahee saaxiibnimadiisa iyo walaalnimadiisu ay dhabta tahay eed ku kalsoon tahay kaa xidhiidhi fama alkhidnu ilaa man safaa laka wudduhu yacnii khidnigu waa saaxiibka waa saaxiibku waxa weeyaan waa ruuxa ee ay saafi kuu tahay jacaylkiisu jacaylka uu ku jecel yahay uu khaalis yahay aan dan adduunyo iyo masaalix kaleeto saaxiibkuula ahayn waman huwa duu nusxin mid kuu naseexaynaya oo danahaaga daacad u ah kuu naseexaynaya naasix ku ah wa anta muqayabu adigoo ka maqan markaad ka maqantooda la joogi buu naasix ku yahay markaad la joogta wax ka sixag jirtaa wey macnaha laakiin mid markii aad ka tahayna ku doomartaynaya ku khayaamaya markaad la joogtana weji wanaagsan ku tusayahay waa say u bateene waa saaxiib xun wa khaain wey kaasi ku leeyahy sidoo kale mid markii ay kuugu jirtana saaxiib kula ah oo walaal kula ah markuu dantiisa kaa dhammaysto na aan aydaan isaqoonin kaasuna isagana ha ku tashanin ah, mid waxaa jira markaad ladan tahay ood waxoogaa fiican tahayna isku kaa dhajinaya markuu aragto in waxoogaa aad yaro duruufowdayna aan dankaa lahayn waa kii uu lahaa nucmaan ibnu bashiir falaa tacdud ilmawlaa shariikaka fi اlghina walaakinama almawlaa shariikuka fi اlcadam markaad ladantoodu haysato midka saaxiibka kula ah kaa saaxiib ha ah u malayn saaxiibka dhabta ah waxa weeye markaad qatantooda waxba haysanin oo hawshu kaa jajaban tahay ood shiidsan tahay midka markaa saaxiibka kula ah kaasaa saaxiiba kan ilan waxoogaa ogaa yarka ee ag muuqduu muxuu ahaaye yuu saaxiibkuu leeyahay saaxiib dhaba marka dhankaasaa loo batay marka taa macnaheedu ma aha dadka saaxiibbada iyo ikhwaanku inay yihiin inay yihiin sidii malaa'igoo kaleyna gafaynin maaha laakiin saa way u badan yihiin waay ayib laakiin waa khaldamayaan waayu rijaali almuhadabu waay yaa waaye ruuxa saafida ah ee la tirfac tiray oo aan qalqallooc lahayn lama helayo way macnaha ayib kaasoo kale marka haddaad hesho waa inaad u sabirto waay idaa anta lam tashrab maraaran cala alqada damita waayu nnaasi tasfu mashaaribuhu ma jiro ruux isagoo dhan muxuu ahay saafi wada noqonay marka marka zamanka waa zaman fasaaday dadkii fiicnaana waa tageen isjir weye marka waman yufatish ruuxii raadiya oo baadhbaadha cani likhwaani walaaladii dhabta ahaa yaqlihimuu wuu u cadooni wuuna ka hijroonoo waa kahanaya maxaa yeeley fajullu ikhwaani hada alcasri zamankan walaalaha jooga intooda badani khawaanu waa mid khayaano badan facaal ayb khayaanadiisaa badan waa yacni danbuu kugu wataa wuxuuna rabaa inuu fursad kaa helo iska jir wey marka ayb ukhuwada iimaaniga taa aada nusuusta uga hadashay qur-aankuna ka hadlay sunnada nebiguna sal lay sl aad uga hashay iyo mansiladay leedahay laakiin waa markay ay tahay ilaahay dartii ah, an yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah ayna almutaxaabuuna fiya almuta'aahuuna fiya almutasaawiruuna fiya markay ilaahay dartii tahay waay in dano kale iyo khayaano iyo lalaab ku jirin waay man istashaara suruufa dahri qaama lahu calaa xaqiiqati abci dahri burhaanu man istashaara ruuxii la tashada suruufa dahri zamanka nawaa'ibtiisa iyo xawaadiidtiisa dhacdooyinkiisa iyo isbadbedelada gadgadoonka zamanka ruuxii la tashada qaama waxaa istaagaya lahu isaga burhaanun xujo cad baa istaagaysa calaa xaqiiqati abci dahri zamanka dabeecadiisa xaqiiqadiisa korkeeda zamanka xaqiiqadiisa haddaad rabto iyo waxa uu yahay waxaad samaysaa waxaad la tashataa buu ku leeyahay burhaanta halkaasaad ka heliye gadgadoonka zamanka iyo xawaadista dhacaysa taa iyada alla tasho yacni taa daraasee waay suruufu dahriga waxaa la yidhahdaa bimacnaa nawaa'ibuhu wa xawaadiuhu wa taqalubu alayaami wakhtilaafu axwaaliha yacni gedgadoonka iyo dhacdooyinka zamanka dhexdiisa dhacaya taasoo suruufu dahri la dhaha yacni adiga kugu dhacaya mujtamaca ku dhacaya kownka ka dhacaya isbedeladaasi zamanka ka dhacaya zamanka dhexdiisa dhacaya inta badan ashcaarta markaad fiiriso kuwii jaahiliga ahaa iyo kuwii muslimiinta ahaaba marar badan dhacdooyinka waxay u tiiriyaan zamanka laakiin zamanku waa daraf dhacdooyinka iyo xawaadiista ilaahay bay ka imaanayaan allah samaynaya tabaaraka wa tacaala laakiin darafku waxaan u zamanku waa meeshii ay gudihiisa xawaadistu dhacaysay ayagu laakiin marar badan waxay u tiiriyaan zamankay u tiiriyaan suruuf addaahri waay ayb marka wuxuu ka wadaa bini aadamku waa in uu u noqdo oo u akhriyo taariikhda iyo maxaa jiri jiray iyo isbedeladii zamaniga dahriga isbedeladii gadgadoonkiisa dhacaya wixii horay u dhacay iyo waxa dhacayo haddii ruuxu uu akhriyo cibar badan baa uga soo baxaya duruus buu ka helaya waxaa u soo baxaya alla sunankiisa kowniga ah oo uu kownkan ku maamulo horeyna ugu maamuli jiray haddana ku maamulayo dibna uu ku maamuli doono waxay kuu soo bixi kartaa markaad xawaadista taariikhda iyo zamanka aad daraasayso marka u fiirsa wax badaan baad marka ka helaysaa wa saas daraaddeed baa qur-aanka kariimka allah tabaaraka wa wuxuu in badan inoo jeedinayaa ama inoogu yeedhayaa inaynu u fiirsanno zamanka iyo gadgadoonkiisa isbedelada dhacaya ee zamanka habeenkii maalinta istaba maraya iyo waxay xambaarsan yihiin ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wاnnahaari laaayaat liuli اlalbaab habeenkiiyo maalinka isdabamaridooda gadgadoonkooda iskhilaafkooda waxaa ku sugan calaamado liuli albaab huwa aladii khalaqa alleyla wاnnahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura habeenkiiyo maalintu alla abuuray iyagoo isdabamaraya ayb waxay u yihiin waano u yihiin oo wax ku qaadanaya ciddii waana qaadanaysa ama doonaysa inay shukrido ayb nabiyulaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaamna alla waa ka ku yidhi walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina an akhrij qowmaka min aldulumaati ila annuur wadakirhum biayaami illaah ina fii dalika laaaayaatin likulli sabaarin shakuur wadakirhum biayaami illaah ayaam illahi maxaa laga wadaa alwaqaa'ic reer bani israa'iil waxaad ku waanisaa ilaahay dhacdooyinka uu uu samaynayo wixii dhacay wax dhaca doona waxyaalaha dhacaya kuwaani maxaa soo jiray oo soo dhacay iyo qasaskeeda u akhri si ay duruus uga qaataan waxay la mid tahay oo kale markuu allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka qasas fara badan uu kaga soo warramay waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ibra qasas waa yacni ummadihii hore taariikhdii adduunka soo maray say u noolaayeen maxaa burburkooda keenay kuwii hormaray oo wanaagsanaaday oo guulaystay maxay ku guulaysteen see wax u soo jireen ilan say wax u soo jireen unbay haddana u jiraan una jiri doonaan qawaacid caam iyo qawaaniin guud baa kownkan maamusha qawaaciddii iyo qawaaniinkii marka kownka ilaahay ku maamulaya fahamkeedu waxay u baahan yahay dib u noqo adduunkii dib u akhri adduunkaa markaad dib u akhrido burhaan iyo xujo waxaa kaaga soo baxaysa aad ka heli karayso zamankan iyo fahamkiisa masaladaas waa masalada taariikhda la yidhaahdo waa qur-aanka kariimkaana yaa dadaal badan ku bixiyey in umamkii hore tegay iyo taariikhdoodii dib loo akhriyo faa'iido weynna way ku jirtaa taariikhda iyo akhrinteeda ruuxa hadda joogaayo faa'iido weyn buu ka faa'iidaya alimaam ibn ibnulaiir kitaabkiisa alkaamil fi taariikh markuu ka hadlayay fawaa'idda taariikhda iyo wixii adduunku ahaan jiray in la akhriyo wuxuu ka hadlay culimmada qaarkood oo taariikhda xaqiraya oo uun keliyata ka dhigaya warar iyo qisooyin iyo kutirikutaan uun intaa uun wakhtiga la isku dhaafiyo lagu soo jeedo oo muxuu ahaay intaa uun moodaya buuhi markaasuu leey wuxuu yidhi dadka sidaa u haysta taariikhda buu yidhi wahaadihi xaalu man iqtasara cala alqishri duuna allub waa dad uun qolofkii kore ku kaaftoomay laakiin aan beerkii iyo gudihii aan u dhicin buu laakiin wuxuu yidhi ruuxii ilaahay uu ku irsaaqay dabeecad nabadgashan dariiqa wanaagsanna uu ku hanuuniyo wuxuu arki karaa faa'iidooyin fara badan iyo manaaficda adduunya iyo aakhraba oo ay taariikhdu leedahay markaasuu fawaa'iddii tiriyey si kooban haddaan u sheegno waxaa ka mida أن الإنسان لا يخفى أنه يحب البقاء ويثر أن يكون في زمرة الأحياء فيا ليت شعري أي فرق بين ما رآه أمسي وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين ابن آadمku شhalay soomaadan joogin شhalay markaad joogtay iyo joogitaankaagii aad kuwii شhalay la joogtay iyo kuwii ka sii horeeyey taariikhdoodii inaad akhrido waa isku mid waxaad moodaa buuhi marka ruuxii taariikhdooda akhriyey inuu la noolaa oo kale faidaa taalacahaa fakaأnnahu caasarahum waidaa calimahaa fakaأnnahu xaadarahum marka akhrido adoo la noolaa oo kale ayaad noqonaysaa waxaa ka mid a faa'iidooyinka waxaa ka mida zamanka iyo taqalubaadkiisa iyo taariikhda inaad wax badan ka ogaato ood u fiirsato waxaa ka mida buu leeyahay madaxda iyo dadka talada gacanta ku haya amarka iyo nahyiga haya markii ay ogaadaan madaxdii iyaga ka horraysay ahlu jawrka ahayd ee cudwaanka ahayd dulmiga iyo xadgudubka iyo tasalludka iyo iyo waxay ku dambeeyeen magacxumaday ka tageen sheekada ka hadhay sidii ay u kharibeen bilaaddii iyo addoommadii waxba u fasaadiyeen xoolaha u baabiyeen axwaashii u fasaaday markay akhriyaan kuwa maanta joogaay war meeshaa rag baa ku rogmado ummad baa ku rogmatay ka leexuu dhihi dhanka kale markay akhriyaan muluugtii iyo boqoradii iyo madaxdii siiradoodii iyo taariikhdoodu fiicnayd oo ammaano ka dambaysay intay joogeenna bilaadda iyo cibaadaba ilaahay tabaaraka watacaala ku barakeeyey oo horumar iyo nabadgelyo iyo xasillooni iyo midnimo iyo wanaag badan ka tegay magac wanaagsanna waa ka tageen yani wax weyaan wax wanaagsanna waa ka tageen kuwa markay ahriyaanna waxay isleeyihin a halkaa maroo ku dayo sidoo kale waxaa ka mida oo faa'iidooyinka ku jira ka mid a maa yaxsulu lilinsaani min altajaarubi waalmacrifati bilxawaadi ibni aadamku sidiisaba wuxuu ku kala caqli badan yahay tajribada waayo aragnimada experienciga ayb maxaa yeele wuxuu yidhi fainahu laa yaxduu amru ilaa waqad taqadama huwa aw nadiiruhu yacni wax kastoo dhacaya ama mid isaga la soo dhacay ama mid ku dhow baa soo dhacay soo ma yani waxyaalaan hadda aynu la nohnee dhacayahay kuwo la soo dhacay ama kuwo ku dhow soo dhacay ayib marka wuxuu leeyahay fayasdaadu bidalika caqlan wayusbixu lian yuqtadaa bihi ahlan caqli baa marka ruuxii u kordhay markuu wax badaan akhriyo oo uu taariikhda akhriyo oo safaxaadkeeda rogo oo ummadihii horiyo dhacdooyinkii iyo uu aad u akhriyo caqli baa u kordhaya waayo aragnimadu ka wada wuxuuna noqonayaa ruuxu mudan in lagu daydo markaasaa wuxuu yidhi wuxuu keenay nin shaacir oo arrintan ka hadlayo yidhi ra'aytu alcaqla caqlayni famatbuucun wamasmuucu wamasmuucu falaa yanfacu masmuucun ida lam yakun matbuucu kamaa laa tanfacu shamsu wa daw lcayni mamnuucu yani waxaan arkay uhi laba caqli caqligu inuu laba caqliya caqli ilaahay bini aadamka ku abuuray iyo caqli maqalka ku yimaado caqli waa kii uu ku dhashay oo lagu abuuray waay caqlina wuxuu ku imaanayaa waxyaalaha uu dhagaysanayay iyo tajaaribtuu marayo kan marka ilaahay ku abuuray hadduusan jirin kan tajribada ku imaanaya ma anfacaya labadoodu waa inay iskaashadaan waxay la mid tahay buu yidhi qoraxda iftiinkeedu ruuxa anfici mayso haddayna ishii arageedii jirin ruux indhala hadday maashoo dhan iftiinka qoraxdu ku dhacdo waxbuu arki ma arkaayo soo marka ishan waa lagu abuuray laakiin waxay u baahan tahay inay hesho maxay iftiin kale oo banaanka ka yimi ay wax ku aragto wakadalika caqliga ilaahay kuu abuurayna wuxuu u baahan yahay buu tajaarib uu dhegaysto oo uu arko akhriyo inuu helo si uu markaa u xoogaysto labada caqli wuxuu ka wadaa bimacnaa waxa weeye caqligu waa uun mid eh laakiin allana wuu kugu abuuraa wuxuuna ku siyaadaa tajribada waayo aragnimada saas daraaddeed dadku laba siba way ku kala caqli badan yihiin in ilaahay kan uu abuurayna way ku kala badan yihiin waayo aragnimadana way ku kala horeeyaan saas way maanaa marka eh, ninaan dhul mari dhaayo male waay yaani dhulmarid iyo eh, dhallinyaro intay muxuu ahay geed ka booday tale ka boogtaa iyo dhallinyaronimada iyo safahada caqliga inta badan isleh ah, waa kii xadiiskii khawaarijta markuu nebigu ka hadlay muxuu yidhi muxuu xadiiskii sufahaau alaxlaami yani xudahaau اlasnaani yacni caqliyari iyo da'yari waay yani ruuxuu markuu da'yar yahay adduun badan lamuusa soo nool wax badanna kama warhayo sidaas daraaddeed waxa weye fudaydkiisaa badan dayshkiiyo fudaydkaa ku badan laakiin ruux markuu muddo dheer soo noolaado waxyaalo fara badan buu u soo joogay god badan oo lagu dhacay buu u soo joogay khataro badan buu soo maray wax badan buu la soo noolaa yacni waa kahadsanaya marka waa ka fiirsanaya war meeshan maxaa ka imaan kara waramay sidaad moodaysa aysan ahayn marka waxa weeye yani waaye aragnimadaa keenaysa waaye aragnimadaasi marka waxay ku imaanaysaa yani ruuxu inuu taariikhda iyo maxaa adduunku ahaan jiray iyo maxay soo ahaan jira saas daraaddeed waxay dhahan dadka taariikhda akhriya weliba si u fiirsila u akhriyaay kun sano taariikhdii soo jirtay markaad akhrida xawaadisteeda adoo kun sano jiroo kale ka dhiganta kun sano jir marka caqli intee leeg baa ku jira yaa soo caqli culus ma ah waayo culus buu xambaarsan yahay waase taariikhda markaad cibra u akhrido wey oo duruus ahaan aad u akhrido wey macnaa dhankaasi waa dhanka aakhiradooda waxaan u jeedaa dunyawiga wey fawaa'idda dunyawiga ama fawaa'idda ukhrawiga wuxuu ku sheegay ana alcaaqila alabiiba idaa tafakara fiiha wara'aa taqaluba addunya biahliha wa tataabuca nakabaatiha ila acyaani waanaha salabat nufuusahu wadakhaa'irahum waacdamat asaaqirahum waakaabirahum falam tubqi cala jaliilin walaa calaa xaqiirin walam yaslam min nakadiha haniyun walaa faqiir zahada fiiha waacrada canha adduunyadan markaad u fiirsato ood caqlina leedahay ood ka fikirto oo aad aragto gadgadoonkeeda ehelkeeda iyo la gedgadoomayso iyo masaa'ibteeda isdaba joogta iyo inayna cidna ka tegin naftii qaaday oo kaydadkoodii baabi'isay oo kii yaraa kaxaysay oo odaygii la tagtay oo mid magacle kamayna tegin oo mid muxuu ah iska xaqiiroo meelaha taagtaaganoo jokora kamayna tegin oo wax ka nabadgalay mid taajiro xoolahays iyo mid faqiira toona ma jiro markaad saa u fiirsato oo bahashan haddaaman cidina ayna daynin maxaa kuu soo baxay isaga zaahid baa kusoo baxaysa soo maah tan tii lagu lugu ilaha ma ahee adeer ka gaabso ka danayso soo ku geli mayso waa markaad u fiirsato waay markaad u fiirsato waay tayib waxaad marka u cararaysaa daartii laguu sheegay oo la yidhi daartii aakharo lagu yidhi intaa midna ma qabto soo maa daar waxaasoo naqaa'isoo dhan ka fayow baa laynoo sheegay oo aan aan lahayn dhimasho lahayn oo aan lahayn mxuu cudur lahayn oo aan lahayn da' lahayn oo aan lahayn muxuu ahaay xanuun lahayn oon waxba lahayn war tan waa lagu rafaadayoo kadeed baa ka jire middaas raato soo dhihi maysa markaa laakiin waa goormo markaad u fiirsato waa heela dhacay dhacdooyinka markaad u fiirsato ayib waxaa ka mid a altakhalluqu biالsabri waاta'asi a inaad markaas aad dhaqan ka dhigato sabirka oo akhlaaqda wanaagsan ah maxaa yeelay markaad aragto adduunyada musiibadeeda inaysan xataa dadkii wanaagsanaa ka nabadgelin nebi ee ilaahay karaameeyey iyo nin boqorahoo la qadarinayo midna inaysan ka nabadgelin axad min albashar waxaad ogaanaysaa marka dee wixii ku dhacay unbaa adigana kugu dhacay iska sabir waxaan waa la ahaan jira wayna ahaan doontaa iska sabir dee marka war kalaa kuu yaal saas way manaa xikmaddaa darteed ayayna qasasku qur-aanka ugu soo arooreen buu leeyahay walihadihi alxikma waradat alqasasu fi lqur'aani almajiid ina fii dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid ayb marka waxa weeye xikam fara badan baa ku jira inaad zamanka iyo gadgadoonkiisa iyo taqallubaadkiisa inaad u fiirsato burhaan weyn baa kaaga soo baxay hadaadan meel fogba aadinba intan hadda aan la noolahay ee intaan noolayn dhacdooyinka isbedelada adduunka ka dhacay intaa keliya haddaad u fiirsato darsi kuugu filan soo ma imisaa madax ahayd oo kursigii intay ka soo daateen maqaayadahan ka sheekaynaya hadda oo lagu leeyahay waa wasiir hebel iyo muxuu ahaaye waa janalaal hebel iyo bahashii lagu leeyahay meelahanay ka sheekaynaya soo maa imisa muxuu ahaayey ahaa e, e, e, faqiir ahaa oo miskiin ahaa oo maanta muxuu ahaayey taajir weyna imisaa taajir ahaa oo soo dhacay oo dhulka yaal ima nin imisaa nin dhallinyaro ah oo xoog badnaa oo yani baarka fidhanayey oo maanta oday muxuu ahay ul ku socda ah, ama sariirta ku ursadoo saxaradii kaayada laga qaadaya ah adduunka haddaaawe madaxdii adduunka awe raggii muxuu ahaay bahasha kala waday xagay ku dambeeyeen marka waxa weye taqalubaadka iyo axdaasta iyo ayaamta kownka ka dhacaya hadaad caqli fayow ku fiiriso burhaan waxaa kaaga soo baxaysa iyo duruus aad ku jidmarto tajaarub baa kuu soo baxay laakiin hadday uun ku maraan oo saa kuu maraan oo aadan u fiirsanin yacni macno weyn kugu samayn mayso markaas sidaasuu ka wadaa waana runtii waxa weeye ee muxuu ahaay macnahaasi waa macno qaaliya wuxuu yidhi aynu ku noqonne man istashaara ruuxii la tashada suruufa dahri u fiirsada wey macnaha oo ka raadiya cibar suruufo dahri zamanka gadgadoonkiisa iyo nawaa'ibta iyo waxyaalaha dhexdiisa dhacaya qaama waxaa istaagaya lahu isaga burhaanun xujacad calaa xaqiiqati tabci dahri zamanka dabeecadiisa xaqiiqadiisa korkiisa xujacad baa kuu istaagay oo aad wax ku qaybsan karaysa way macnaha <clears throat> ayb marka ha iska dhagala-aanine waxaa dhacaya u fiirso waha kuna waana qaado oo duruus ka qaado man yasrac الshara yaxsid fii cawaaqibihi nadaamatan walixasdi الzarci ibbaanu man yasrac ruuxii beera ashara sharka beera yaxsid wa yaxsud labada waa sax yaxsid wuu goosanayaa fii cawaaqibihi cidhibyaalkiisa dhexdooda wuxuu goosanayaa nadaamatan qoomamo beerta goosashadeedana waxaa u sugnaaday ibaanu waqhti ay diyaar noqonayso ruuxii sharka beera oo sabab u noqda oo god shar iyo xumaan qoda oo xumaanta ka shaqeeya wuxuu goosan doonaa cidhib xun buu goosan doonaa cidhibta u dambaysa iyo kama dambaysa qoomamuu goosan doonaa midhaha uu ka goosan doono beertiisa waa qoomamo haddaad tidhaahdo oo muu waaba kan wuu ladan yahay waa kan xoogga badan oo caafimaadka badan oo khatarta ah oo wax burburinahaya oon weli la qabaninna walixasdi zarci ibbaanu beer walba goosashadeedu soo waqti ma leh waqtigiisiubaa dhiman waay ha ku kadsoomin ayb yaxsud wa yaxsid labadaba wuu ku yimaadaa mudaaraceedu xasada zarca yaxsudu wa yaxsidu xasdan wa xasaadan waa marka la goosto wey macnaha waa kii kariimka alla ku yidhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi waa maalinka beerta la goosanayo wey macnaha alibbaanu waxaa la yidhaahdaa shay walba wakhtiguu diyaar noqdaa ibbaanuhu ah waa wakhtiga shaygu uu diyaarka noqdo waqtu tahyi'ati shay waisticdaadii baa la yidhahda ibbaanu ibaanu lfawaakih waa xilligii qudaarta ay diyaar noqonaysa w manaa ibaanu zarci ibaanu lxasdi aw ilxasaadi waka ayb waxaa laga keenay min abba lahu ida tahayaa idaa tahayaa lahu min abba abba waa diyaargaroobidda wey macnaha ibbaanku halkaasa ka marka shaygu xilligu diyaar noqdo ama diyaargaroobaa la ydha ibbaanu shay ayb macnaha uu ka wado nadimku wuxuu ka digayaa idhibxumada ay leedahay ruuxu inuu shar beero oo fitna iyo xumaan beero ama god xun inuu qodo oo sabab u noqdo maxaa yeelay haddaad shar beerto ood ka shaqayso waxaad goosan doontaa nadaama qoomamo aday kugu soo noqon doontaa le'anna godka aad qodayso adaa ku dhici doona man xafara xufratan waqaca fiiha ruuxii godqoda isagaa ku dhici allah wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ila biahlihi yacnii e, dhagarta xun ee sharka ah cidda samaynaysaay isagounbay ku dhici ayb ama adduunyaday kugu dhici oo sharka aad beerayso cuquubadiisu way kugu soo degdegi maxaa yeelay baqiga nebigeenu siduu sheegay sal lla lay wasl laba dembi cuquubadoodu ma daahdo iyadoo aakharana ay cuquubadoodu jirto haddana adduunyada way usoo degdegtaa labadaa dembi waxa weeyaan albaqyu wa qatiicat اraxm gardarada iyo ruuxu inuu fasaad iyo xumaan iyo shar iyo dulmi ka shaqeeyo ma daahdo aakharana kaydkeedu wuu jiraa marka in adduunka lagugu soo dedejiyo aakhare markaa tagtana xisaabtii ilaahay iyo cuquubadiisii markaay kuu dambayso labadaas waa adigoo xambaarsan oo sharkii iyo xumaantii iyo wixii aad abuurtay dembigeedii xambaarsan yaad rabbigaa u tegaysaa ayb markaasaad ogaan doontaa oo aad farta dhexda ka qanini doontaa wa asaruu nadaamata lamaa ra'w alcadaab markay midhihii arkeen iyo xidhiidxumada ka dhalatay sharkay abuureen oo cadaabkii ilaahaya markaasa waxay qarsadeen qoomamo marka sidaas weeyaan marka ilaahay tabaaraka wa tacaala marna ku dayn maayo wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun waay marba haddaad sharlow tahay waa wakhti waay waxa lagaa maqan yahay waa wakhti laakiin in sharkaagaas aad midhihiisa goosanayso ku talagal inay kugu soo noqonaysana ku talagal ama ha daahdo ama ha soo degdegto laakiin waqti bay leedahay ayib ha u malaynin way macnaha ha u malaynin in sharka aad abuurayso iyo dhibka aad beerayso inay sidaa ku tegi doonto oon lagaaga daba imaanaynin oon lagula xisaabtamaynin oon laguu ciqaabaynin ha u malaynin maxaa yeele ilaahay tabaaraka watacaala waxyaalaha xumaanta iyo sharka iyo macaasida iyo dulmiga iyo waxaan dhacayaay rabbi tabaaraka watacaala ma mooga ma mooga soo maa laakiin allah tabaaraka watacaala inuu addoonka cuquubadiisa mariyo wakhti buu ugu talagalay walaa taxsabanna allaha haafilan cama yacmalu اdaalimuun inamaa yuahiruhum lyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar yacnii hamoogin ha malaynin oo hamoodin inuu alle mid moog yahay daalimiintu waxay samaynayaan wakhti buuse ugu talagalay rabbi tabaaraka wa tacaala saas wey macnaha wuu keeni doonaa oo dibbay ka imaan doontaa wuxuuna dhihi doonaa naadimku walilumuuri mawaaqiitun muqadaratun wa kullu amrin lahu xadun wa miisaanu arrimuhu waxay leeyihiin wakhtiyo ilaahay qadaray oo loogu talagalo loo qorsheey arin walbana wuxuu leeyahy xad iyo miisaan buu leeyahy marka in la moogyahay yahay mahaha waxa ay samaynayaan daalimiinta iyo sharka ay abuurayaan waxaa kaleeto iyadana inoo imaan doonta oo uu dhihi doonaa ya daaliman farixan bilcizi saacadahu in kunta fii sinatin fadahru yaqdaanu mastamra'a dulma low ansafta aakiluhu wahal yaladu madaaqa almari khudbaanu saana wuu keeni doonaa yani wax weyaan tanoo kale isku dhow tan isku beydkana isku dhow yihiin midka dulmiga samaynaya ee ku faraxsan waxoogaa awood ahoo kaalmaysay kursi buu ku fadhiyaa awood buu leeyahay xooluu leeyahay reer buu ku tiirsan yahay waxoogaa awood maalinkaa kaalmaysay yani ku faraxsanow haddii aada hurdo ku jirto zamanku waa soo jeedaa waa midaan hadda lahayno axdaasta baa waxay u tiiriyaan zamanka marka wuxuu leeyahay haddaad adugu seexatay ood hurdo ku jirto yacni waxa weye dhacdooyinkii zamanku way soo jeedaanoo lagaama seexanin waayo halkaa wuxuu ka wadaa bimacnaa cuquubadaada inuu ilaahay kaa abaalmariyo lagama seexanin adugu laakiin intaad argoosa xumaantii samaysay baad haddana moog tahayoo hurdo gashay waay mastamra'a dulma low ansafta aakiluhu dulmiga ruuxa samaynayaay hunguriga ma mariyo ka cunayaay si fudud hunguriga ugu mari maayo oo intuu macaansado si fiican uga degi maayo wahal yaladu madaaqa almar'i khudbaanu ruuxa dhadhankiisa carabkiisiiyo dhadhankiisu miyuu macaansadaa oo ma u macaanaadaa waaye khubaanu khubaanka waxaa la yidhahdaa baalkaanaynu dhahno qaradameeraadka xandalka xandalka ah, qaradameeraad mutaqaanaa ah, waa geed midhihiisu aad u khadhaadh yihiin oo haddaad afka gelisa muddo afkaaga aan ka baxayn ayaa qaradameeraad la yidhaahdaa marka markuu eh, calaamadu yeeshaa xariiqimo markaasaa waxaa la yidhahdaa khudbaan la yidhaahdaa marka ninka kaa cunay carabkiisu ma macaan buu dhadhamina ah. soo soo wax khadhaadh ma ah ninka dulmiga sameeyeyna intuu liqo wax wanaagsan dhuunta u maayo wax khadhaadh buu cunay waaye yacni qaradameeraad buu daaqay waay dacar dacar buu daaqay sidaas wey macanaa marka ku talagal waaye haddaad adiga xumaan beeraysood shar beerayso oo dulmi beeraysood xumaan ka shaqaynayso way kula soo gaaban doontaa wa ayib in badanna waxay ku kadsoomayaani waxa weeye waa sunnatulistidraajka waaye markuu ruuxu waxoogaa ama awood iyo kursi helo ama uu muxuu ahaayey sabab uu yani shar iyo xumaan ku abuuri karo uu gaadho waxaa ka qarsoomaya ilaahay amarkiiyo shaytaanku ka qarinaya caaqiba xumada iyo culixumada ka dhalan karto wuxuu samaynayo mar danbuu marka miyirsanaya waa haddiiba uu miyirsado wey macnaha ayb lanna ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu kula dhaqmayaa sunat اlistidraaj ina allaha laa yumli liaalim xadiidka bukhaariga ina allaha laa yumli liaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu waa loo seeta dheeraynaya waa la daynayaa wuu cunayaa wuu cabayaa caafimaadka awooda faanka kibirka hadaaya ha daaqsado khalaas meel buu ku socdaa marka meel baa lagu sugayaa ina rabbaka la bilmirsaad waaye meel baa loogu cimilgashanya waqti baa la sugayaa meel baa lala sugaya oo lasoo qabanaa waa ya aawe raggii ragga ah qadaafi iyo cali saalax iyo aawe muxuu ahay afka abuurka ka sidayn jira aawe agee burqiiba iyo xagey mareen waxay ku dameeyeen waa soo ma soomaalidana aawey raggii ya jenaraal jenaraal hebel iyo bahal hebel iyo madaxweyne hebel iyo xagee la maray aawey qaar badan iyagoo bay dhinteen qaar badanna iyagoo ku fadhiya bay laakiin dalamo ah oo daalimiin ah wahaakadaa saas marka marka ma mooga laakiin wakhti baa lala sugayaa ha kadsoomin marka khaldamin barwaaqada ilaahay ku siiyen hagu kadsoomin xadiiskii nabigu waa kiya sal aley wasalam haddaad aragto addoonka in ilaahay u nimcaynayo asagana xumaantii uu wato barwaaqi iyo nicmona lagu siinayo waxaad ogaataa inuu arrinkaasi istidraaj min allaahi yahay yacni waa loo seeta dheeraynaya waa la daajinayaa wakhti iyo meel baa lala sugayaa saas ku talagal way marka ayb man yasrac ruuxii beeraha maxay dhiieen soomaalidu godhee maxay dhihi jireen ha qodin haddaad qodana ha dheeraynin kudhiintaana ku dhici doontaana mooji soo maa wayna u badantaha inaad ku dhacdo ayib dalkii soomaalida hadda burburkeeda ka shaqeeyey jabadaha abuuray oo qabaa'isha kiciyey markii dambeso iyaga mayna cunin a iyagay cuntay intoodii badnaa boqolkiiba sagaashan sharkii ay kiciyeen iyo fitnadii ay kiciyeen bay ku baaba'een wax ka nool hadda waa yaryihi soo maa halkaasay ku rogmadeen qabyaaladii sharkii fasaadkii burburkii bay iyagana ku tageen inta ka laabanna way ku tegi doonaan marka sharka ha ha abuurin balaayadana ha kicinin fitnana ha hor soconin qaybna ha ka noqonin haddaad samayso soo ma fakan maysid ku talagal man yasrac ruuxii beeraa ashara sharka ruuxii beeraa yaxsid wuu goosani fii cawaaqibihi xidhibyaalkiisa dhexdeeda nadaamatan qoomam wuu goosan doonaa walixasdi zarci beerta la beero goosadkeeduna ibbaanun buu leeyahay walixasdi zarci waxaa u sugnaaday ibaanu wakhti uu diyaar noqdo ayuu leeyahay macnaha man istanaama ila alshraabi naama wafii man istanaama ila alshraabi ila alashraari naama wafii qamiisihi minhumu sillun wahucbaanu man istanaama ruuxii u xasila ila alashraari kuwa shar kale xaggooda u xasila naama wuu seexan walxaal fii qamiisihi qamiiskiisa dhexdiisa isagoo ay tahay minhum ayaga xaggooda xaaluu ka ahaaday kaas sillun abeeso iyo wa hucbaanun abeeso weyn silliga waxaa la yidhaahdaa asillu alxayatu alatii laa tanfacu minha aruqya abeesada nooc gooniyo waxaa jira xidhsi xidhka iyo tufidday carabtu taqaanay waxba ayna ka tarayn waa abeesguurwaa abeeso gooriyidhaha shillig nooc abeesada ka mido yani laa tanfacu minha ruqya ucbaankana waxaa la yidhaahdaa waa acdam alxayaat abeesooyinka kugu u waaweyn baa ucbaan la yidhaahdaa wuxuu ka wadaa marka ujeeddadu istanaamadana waxaa laga wadaa istanaama ila shay baa la istanaama ila shay ilaa fulaan idaa anisa bihi waطma'ana ilayh saas way maanaha markaad shayga aada weheshato ood isdhigato ood xaggiisa u xasisho ood ku kalsoonaato ayaa la yidhahdaa istanaama ila shay istanaama ilaa fulaan baa saas way macana xooga kalsooni aad tiso doosta ka gashood marka kuwa sharka leh ruuxii xaggooda u xasila oo muxuu ahaay aan taxadarkii samayninoo iyagaasi muxuu xaggooda weheshada wuu seexan oo wuu isdhigtay soomaa marka uu isdhigtay maradiisa waxaaba ku jiraba abeeso iyo halaq baa ka buuxa nin seexday oo maryihiisa halaq ka buuxo muxuu samaynaa weliba abeeso ku jirta soo seexdo xasilaba qac ka siin mayso marka waxa weeye waad isdhigatay laakiin meeshaad isdhigatay niyo waxa weeye meel laysku dhigta ma aha waa meel halaq iyo abeeso ka buuxda waa ayb macnahaasuu ka wada ujeeddada wax weeyaan wuxuu ka digayaa dadka xunxun ee ashraarta ah in aadan la saaxiibin inaad la saaxiibto ya ood la daristo ood la noolaato oo aad isdhigato oo aad weheshato oo aad la fadhiisato ya taasuu diidaya taasuu ka digaya leanna khuduuro weyn baa ku jirta adoo kadsoon oon isfilaynin oo isdhigtay ayaa xaggooda waxaa kaaga imaanaya waxaadan filaynin ya halaq iyo aafo iyo wax khatar ku geliya ayaa xaggooda kaaga imaanaya macnahaasi waa macnaha qur-aanka kariimku sidoo kale ka digayo dadka xunxun ee ashraarta ah ee akhlaaqda xun ee dhaqanka xun ee caqiidada xun ee mubtadicada ah ama akhlaaq ahaanba liitaaye diin ahaan liitaaye dadka noocaasoo kalea la saaxiibidooda iyo weheshigooda iyo la noolaanshahoogu halista ay ku jirto waa qur xadiidka nebiguna sal lay slam aad uga digtay ayib qur-aanku waa ka inoo sheegay fii suurati اlfurqaan wayowma yacadu اdaalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytanii اtakhadtu maca arasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adalanii can اdikri bacda id ja'anii wakana الshayطaanu lilinsani khaduula waa saaxiibka xun sidoo kaleeta waa ka ilaahay ka shekeeyey nin saaxiibkii lumin gaadhay adduunka intuu joogo wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaala qaa'ilu minhum inii kana lii qariin yaquulu ainaka lamina almusadiqiin aidaa mitna wakunna turaaban wacidaaman aina lamadiinuun qaala hal antum muطalicuun faاطalaca fara'aahu fii sawaa'i اljaxiim qaala tallaahi in kidta laturdiin walowla nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin afamaa naxnu bimayitiina ilaa mowtan ilaa aakhir ilaayaat yacni waxa waa nin saaxiibkiioo adduunka la joogay oo gaal ahaayo aakhare inkiri jiray in lassoo saari doono ayaa markii jannada ay galeen ninkii muminka ah iyo asxaabtiisii buu jannadaa lagu sheekaysanaya ilan jannada dadkii adduunka wada joogay way isgaranayaan oo jannada waa la isbooqani oo waa sheeko wadaagi oo meelo lagu sheekaystay leedahay marka waxa waa la sheekaysanaya sheekadii ahlu jannaha qaar ka Ah, marka wuxuu leeyahay saaxiibadii wuu sheekaynayaa jannada dhexeed war nin saaxiibaan lahaan jirayoo isku xidhnaynoo idhihi jiray war in la soo saareed rumaysantahay khuraafadaa miyaad rumaysantahay warbal ninkii kaale soo raadinaya haddiiba la soo fiirfiiyeyoo lala doonayba wuxuu arkay kiioo naarta salkeeda ku jira markaasuu arka wuu leeyahay ilaahayga iga kaa badbaadiyey khatar baad i halkaagaasaan ku dambayn lahaa hadduusan ilaahay nicmadiisu badbaadin lahayn ya saaxiibka xun waay waa jiidan gaadhay waay soomaalit marka waa halis saaxiibku saamayntiisuu leeyahay waa kii nebigu la sal alay wasalam alrajulu diini khaliilihi ruuxu sidiisaba saaxiibkiibuu ku dhaqan iyo diin yahay ee ka fiirsa cidaad la saaxiibayso marka saaxiibka xun waa abeeso iyo halaq marada kaaga jira waay nebiguna waa ku tilmaamay sal ly wasalam naafiqu lkiir midka muxuu ahaayey buufimada afuufaya dabka dul fadhiya buufimada afuufaya dabka hurinay ayb fanaafiqu lkiiri ima an yuxriqa iyaabaka wa ima an tajida minhu riixan khabiia ah, haddaad la fadhiisato laba mid wa inuu calanadu kaa gubtaan kuwan dabka buufiya haddaad la soo fadhiiso ila dambaabura kacaysa mogta markay dabka buufiyaan haddaad soo ag fadhiisato dambaabuurada kaxaysaa marada kaa gaadhi haddaanad jidhkuba ku gubaninba maradu way kaa guban haddaad maradu inay kaa gubato ka badbaadana waxaadan ka badbaadaynin waxaan uu buufinhayo urkiisa waad rafaadi soo marka saaxiibka xun kan haduu maradaadi jirkaaga jidhkaaga dambaabuuradiisu gubayso saaxiibka xunka waxaa laga wadaa diintaadi akhlaaqdaadu gubaya ah, xumaantiisaa ku gaadhayso ka badbaadi sidaas daraaddeed ka fogow saalix ibn cabdilqaduus waa kiilaha isagana wadaci ilkaduuba falaa takun lahu saaxiban ina alkaduuba yashiinu xuran yasxabu waxdar musaaxabata liaami fainaha tucdii kama yucdi saxiixa alajrabu ah, midka beenta badan isaga tag oo saaxiib ha ka dhigan midka beenta badan ruuxa wanaagsan inuu la saaxiibo ceeb bay ku tahay ruuxa sidiisaba haddaad rabto inaad ogaataa la yidhaahdaa la fiiriyaa soo marka nin beeb badan oo akhlaaq lahayn haddaad la saaxiibto isagunbaa lagugu miisaami soo maa iska jir buu yidhi dadka xunxun la saaxiibidoodu maxaa yeelay cudurkooda waxay kuugu gudbinayaan sida neefka cadhada qaba kuwa fayow uu ugu gudbiyo cadhada xoolaha neefku markuu cadhaysan yahay haddaan xoolaha laga dhex saarin soo kuwa kale cadhada u gudbin maayo ya cadhadu waa cudur reemagaalku waa laga cadhaba fahmin ya cadhadu waa cudur xoolaha ku dhaca waay oo maxay dhahay isnadaamiskeenoo kale waay dadku markuu ku dhaco isxoqamaane oo halisa waay marka sidaasoo kaleetuu cadhada kuugu gudbinayaaye ha cadhoobine ka fogow neefku markay cadho ku dhacdo reex xoolaha waa laga dhex saaraa soo maa ilaa intuu ka fayoobaanayo gooni baa loo saara waa kii nebigu lahaa laa yuurid eh, mumridun calaa musixin mid xooluhu ka jiran yihiin ku xoolihiisu u fayow yihiin yuusan ka dhex gelin sooma yuusan kaga dhex aroorinin lanna xoolihii way isqaatinayaan ficlan cudurka waa laska ilaahay baa keena sababta waa sabab laakiin inuu gudbo ilaahay baa keena ayb marka sidaasoo kalea saaxiibka xun uu kugu gudbinayaa cudurkiisa iyo xumaantiisa iska ilaali علي بن rida isagana waxaa laga sheegay man naazaca alafyaala fii amrihim baata baciida ara'si can jusatihi man laacaba ahucbaana fii kafihi hayhaata an yaslama min lascatihi man caashara alaxmaqa fii xaalihi kaana huwa alaxmaqa fii cishratii laa tasxab innadla fatardaa bihi laa khayra fi nnadli walaa suxbatihi ayb haddaad maroodi wax ku qabsato soo madaxaagii adu kala fiiqmi maysaan bimacnaa waxa weeye cid kaa xoog badan haddaad isku taagto madaxaagu meel fog buu ku dheci haddii aad abeesooyinka waaweyn la ciyaartana ood gacanta intaad saarto aad tidhahdo waa ku ciyaarayaana maxaa dhacay qaniyadeeda ka badbaadi maysa ruux axmaqoo caqli aan lahaynoo nacsa haddii aad la caashirtood la mucaamalootana adigaa axmaqa maxaad axmaq ku tahay adigaa marka horeba la mucaamalood axmaq imaala la mucaamalooda yaa nacas waa laga cararaa xataa hadduu qaraabadaada yahay waa laga warwareega lanna axmaq qaraabo ma yaqaano saaxiibinimana ma yaqaano axmaq waa axmaq laa tasxab innadla ruuxa xun waay nadligu waa alkhisiis alxaqiir ruux xaqiirkee liida ha la oo markaa aad ku halaagsanto maxaa yeelay laa khayra fi nadli walaa suxbatihi ruuxa xun iyo la saaxiibidiisa wax khayr iyo baraka kuma jirtee adeer haddaad dantaada garanayso dadka wan wanaagsan la akhyaarta ee dadka xun ka fogo man istanaama ruuxii seexdo we ruuxii man istanaama ruuxii xasila ila alashraari ashraarta xaggooda u xasilo dadka sharlowyaasha awah ah dadka sharlowyaashaee macaasida iyo xumaantae ama khariban ruuxii xaggooda u xasila naama wuu seexan wlxaal fii qamiisihi qamiiska waa shaatigiisa waa masalada qamiiska qamiiska aan xidhanna dheer ma aha masalatu lqamiis waa shaatiga ma garad amaa qamiiskan dheer lama dhihi jirin qamiis wa fii qamiisihi shaatigiisa dhexdiisa xaaluu ahaaday minhum xaggooda sillun abeeso yacni wax weeyaan daawo lahayn iyo wa iyo abeesooyin waaweyn ayaa maryaha ka gelaya wa isagoo maradiisa ay ku jiraan buu markaas isdhiganaya isjir wey marka kun rayiqa albishri ina alxura himmatuhu saxiifatu wacalayha albishru cunwaanu kun waxaad ahaataa rayiqa albishri ah, mid weji furan ah, weji furnaantiisu miday aad u fiican tahay noqon maxaa yeelay ina alxura ruuxa wanaagsanee xurta ah himmatuhu himmadiisiiyo qasadkiisu saxiifatun waa waraaq walxaal calayhaa waraqda korkeeda uu ahaaday albishru weji furnaan oo cunwaanun cunwaan u yahay wa calayha walaal calayhaa korkeeda albishru weji furnaantii cunwaanun uu cunwaan u yahay waxaa la yidhaahdaa alrayiqu waxaa la yidhaahdaa min kulli shayin afdaluhu shay walba waxa ugu fiican baa rayiq la ayb albishruna waxaa la yidhahdaa alaaqat lwajhi albashara waa waa haraggan kore laakiin albishru haddii la yidhaahdo waa weji furnaanta waa farxadda wejiga iyo furfurnaantiisa way maanaa ayb alhimana waxaa la yidhahdaa hawada iyo alcasmu alqawi ruuxa qasadkiisa iyo doonitaankiisa iyo go adag baa la dhahaa cunwaankana waxaa la yidhahdaa cunwaanu shay waxaa la yidhaahdaa waa asimatu walaharu walcalaamatu wa ah, shayga calaamada ka muuqatae weliba korkiisa ka muuqata waxa la yidhahda cunwaan la saas daraaddeed baa kitaabta magaceeda maxaa la yidhahdaa cunwaanu lkitaab soo maaha leanna wax weeye waa korkiisa waa wixii matalayey ama calaamadiisii waay saas way maanaha cunwaanu lmuxaadara haakada ka socota wuxuu leeyahay marka waxaad noqotaa mid weji furnaantiisu ay zaa'id tahay maxaa yeele ruuxa xortaa ah, qasadkiisii hamigiisu waxa weeye waa waraaq waraaqdaas oo cinwaanka ka muuqdiya calaamadeedu ay tahay weji furnaan ah, marka wejiga fur waaye oo ha noqonin mid eh, weji cabuusa ha noqonin ayib weji furnaantu akhlaaqda wan wanaagsane aad ay shareecadu inoogu yeedhay ama inoogu boorisay bay ka mid tahay talaaqat lwajhi walbashaasha iyo dadka inaad u muusootod wejiga u furto liannoo dadka aad qaabilaysaay yacni waxa weeye farax bay gelinaysaa marka dadka wejiga u furtood u muusooto iyaguna waa farxayaan jacayl iyo kalgacaynna wuu keenaya inshiraaxu sadrina wuu keenaya laabtu inay furanto oo dadku ay susoo dhawaadaanoo qulubtoodu isu soo dumantana way keenaysaa saas daraaddeed ayaa shareecadu ay u booriday nebigu sal ly wslam xadiidka jaabir bn cabdillahi wuxuu leeyahay kullu macruufin sadaqa wa ina min almacruufi an talqa akhaaka biwajhin talqin yacni shay kastoo macruufo wanaagood samayso waa sadaqo sadaqadana waxaa ka mida inaad walaalkaa la kulanto oo adoo wejigaagu furan yahay muslimna waa ka soo saaray min xadiidi abi darin wuxuu rasuulku sal ly slm laa tacqiranna min almacruufi shay-an walow an talqa akhaaka biwajhin talqin yani haygaba shaygu mar hadduu wanaag yahay ha yaraysanin ha daraabin ha xaqirin xataa walaalkaa weji furni inaad kula kulantaba ha noqotee macruufkay ka mid tahay miisaanka xasanaadka galay xadiidkii abudarni khifaarina waa kii ahaa tabasumuka fii wajhi akhiika laka sadaqa inaad walaalkaa wejigiisa muusooto ood u dhoolla caddayso sadaqa wey ayb nabigeennuna sal ly wasalam wuxuu ahaa dadka ka ugu muusoodka badan buu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh xataa asagoo ruuxa dhibsanaya markuu u yimaado nebigu wejiguu u furi jiray sal lay wasalam soo maynaanu soo marin xadiidkii ninkii bisa aqulcashiira ya bisa aqulcashiira bannaanka intuu joogo uusan soo gelin bisa aqulcashiira buu nebig sal lay wasalam markuu soo galay nebigu sal lay wasalam tatalaqa fii wajhi wambasata ilayhi yani wuu isu furfuray wejigana waa u furay nebigu sal aley wasalam ayb markuu tegey waa ta rasuulka ilaahayo wejigana waad u furtay markuu soo socdayna bisaaqulxishiiraa tidhi ee nebigu leh sal aley wasalam yaa caaisha mataa cahidtinii faxaashan ina shara annaasi cinda allahi mansilatan yowma alqiyaama man tarakahu nnaasu itiqa'a sharihi marka xataa ninku ruux waa yahay nebigu xumaan buu ku sheegay haddana markuu yimid wejiguu u furay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka weji furnaantaasi waa muhim oo waxyaalaha yani mawadada iyo kalgacaylka kasbaya ka midta ayb haddaad noqoto yani e, e, e, weji furnaantaasi cagsigeedu waa cabuuska waa ruuxa muxuu ahaay mar walba cadhadu ka muuqato oo qabiidka ah somalia qabiid soo lama dha qabiid iyo maxaa la dhaha ya ya <laughs> qabiid yacni waxa weeye leanna wejigani wuxuu ka turjumayaa waxa qalbigaaga ku jira soo maa wejiga bini aadamka sideedaba calaamadaha ka muuqda iyo muusoodkiisa iyo aamuskiisa iyo hadalkiisa kulli wuxuu ka turjumayaa qalbiga waxa ku jira marka weji furnaantani asalahaan waxay ka turjumaysaa qalbi furnaan wajacabuusnimadana waxay ka turjumaysaa ruuxa qalbigiisa inuu wax ku jiro hadduu marka ruuxu muxuu ahay wejiga kuu kaduudo oo muxuu ahay wejiga kaa xidho oo waxaad leedahay warkan amuu dagaal baa malaha kaaga soo socda halkaasi marka waxa weye waxoogaa isjacaylkii iyo xidhiirkii iyo calaaqadii dadka muslimka waxaa meesha ka baxay saas wey manaa dareen baa dhalanaya markaa wey macnaha marka waxaad noqotaa mid weji furan kun waxaad noqotaa rayi qalbishri weji mid ay aad u fiican tahay ama ugu fiican tahay noq rayiqa waxaan idhi afdal maxaa yeele ina alxura ruuxa wanaagsanee xorta himmatuhu qasadkiisu saxiifatun waa waraaq alayhawalxaal calayhaa waraaqda korkeeda uu ahaaday albishru weji furnaantii cunwaanun u ahaaday yacni wax weye calaamad muuqata waraaq weji furnaantu ay calaamad muuqato u tahay ayaa ruuxa xortee muminkii hamigiisi iyo qasadkiisu uu yahay wey manaa ayb wraafiq الrifqa fi kuli اlumuuri falam yndam rafiiqu walam ydmumhu insaanu walaa yguranka xadu jarahu kharqu falkharqu hadmu warifqu اlmari bunyaanu waraafiq la saaxiib alrifqa dhimrinta fii kulli lumuuri arrimahoo dhan dhexdooda waxaad la saaxiibtaa ood wadataa dhimrin falam yandam ma qoomamoonin rafiiqun dhimriye walam yadmumhu mana uusan caayino ma eedaynin insaanun insaan ma eedaynin walaa yaquranka yuusan ku kadinin xadun dheef dheefkaasoo jarahu uu soo jiiday oo sabab u noqday kharaqun bimacnaa yaani dhimrin la kharaqu waa cags yani arrifqi waay ah, ad adayg iyo dhimrin la-aan waxoogaa dheefoo uu keenay yaysan ku gadinin maxaa yeele falkharqu dhimrin la-aantii ad adayg iyo qallafsanaantu hadmun waa dumin warifqulmari ruuxa dhimrintiisa iyo tartiibintiisuna bunyaanun waa dhisid saas way macnaha alrifqu waxaa la yidhahdaa waa liinuljaanib yacni waa inaad dabcinta khilaafu ulcunfi waay dabcinta tartiibinta sahlidda ayaa la yidhahda rifqiga ayb isilaaxa waxay yidhahdeen waa liinu ljaanibi bilqowli walficli walahdi bilashal ruuxa hadalkiisa iyo ficilkiisu inay dabacsan yihiin mar walbana shaygo shaygu ka sahlan yahay inuu qaato oo uusan adadayg iyo uusan ku kaxin did alcunfi walxidda waay ayib kharqigana waxaa la yidhaahdaa kharqigu macaano badan buu ku yimaadaa laakiin halkan waxaa laga wadaa alkharqu waxaa laga wadaa idaa lam yarfuq fii camalihi ruuxu markuu adadayg iyo qalafsanaan baa kharqiga la yidhaahdaa yani xamaaqada iyo nacaasnimadana waa la yidhaha kharqiga laakiin hadtaa horaa laga wadaa yani lidbay isu yihiin xagga macnaha kharqiga iyo iyo rifqiga ayb macnaha uu ka wada naadimku marka waxa waaye ee yani khuluq akhlaaqdii wanaagsanayd ka mid ahaydee yani sidaasba ay ay manduumadu u badnayd oo ah inuu ruuxu noqdo ruux dhimriya ruux tartiibiya hadalkiisa ficilkiisa mucaamilkiisu sahlan yahay dabacsan yahay an aad adeeg iyo qallafsanaan wax ku xallinin taas wey macnaha yani waxa weeye khuluqaasina waa khuluq aad ay shareecadu iyadana uga hadashay oo qiimo badan waay xadiis far badana nabigu kaga hadlay sal lay slcaaisha waa kii ku lahaa ina allaha rafiiqun yuxibu arifqa wayucطi cala arifqi maa laa yucطi cala alcunf caaishoy ilaahay waa rafiiq waa dhimriye wuxuu jecel yahay dhimrinta iyo tartiibinta rifqiga iyo dhimrinta wuxuu ku siiyaa dadka maa laa yuic calcunfi ad adadayg iyo qalafsanaan wuxuusan ku bixinin buu ilahay ku bixiyaa wamaa laa yucطii calaa maa siwaahu muslim baa soo saaray xadiidka kale caaisha waa kii nebiga sal lla lay wasalam yahuud baa u timid nebiga markaasay salaameen waxay ku salaameen assaamu calayka assaamu calayka dhimo naftu kaa dhacday waa ayib saamku waa geerida caaishaa fahamtay marka maxayna ka dhigayaan assalaamu bay u ekaysiinayaan caaisha marka way fahamtay nimankan inay idinka habaar idinku dhacayo baabaa ah oo lacnadna idin raacda markaasaa nebigu u maqlay sal lay slm mahlan ya caaisha caaishay u kaadi buu yihi saas ma arrintii tartiibso maxaa yeele ina allaha yuxibu alrifqa fi lmri kullihi ilaahay wuxuu jecel yahay arrimahoo dhan tartiibin buu jecel yahay marka nimankan yahuudahee nebiga geerida ugu ducaynahay ee iyaduna intii oo kale intay ku tiri lacnadna u raacisay buu nebigu leeyahy ka tartiibi buu leeyahy ka tartiibi caayishay sidaa meehe ka tartiibi ayib markaasaa waxay tidhi yaa nebiy allah awalam tasmac maa yaquuluun oo rasuulka il nimanku waxay ku hadleen ma maqlaysid miya markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay slm awalam tasmacii aruddu dalika calayhim oo anugu inaan u jawaabay soomaada maqlayn oo maxaa tidhi oo fa aquulu wacalaykum wacalaykum sooma gaabno warka adigaa sii badin maxaa wallacana iyo waxaan ku sii daba dhigay waxaad dhahdeenba laydin yidhi soo kama fiicna maanta hadduu ruuxu daldalmo oo habaartamo oo caytamo oo haddaad tidhaahda intaa tirina intaa tidhi baan ku idhi soo war gaaban maa khalaas mana aadan ka badin waad ka goosatay marka intaas wixii ka badbada wuxuu ihi sl caisha u kaadi rifqi buu nebigu sal alay slam marka sidoo kaleeto madaxda markuu nebigu ka hadlay sal lay slam waa ka yidhi allahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh waman waliya min amri ummatii shay-an bihim farfuq bihi ilaahu ruux xil uun ummadayda xilalkeeda ka mida ruuxii qabta oo ummadayda ku adkeeya ku dhiba ilaahu dhib xil uun ha yaraada ummadayda ruux u qabta oo u dhimriyana ilaahu u dhimri nebigu sal lay waslm xadiidkana waa kii ahaa man yuxram alrifqu yuxram alkhayr man yuxram irifqa yuxram ilkhayra ruuxa mar haddiiba laga qadiyo tartiibinta iyo dhimrinta iyo sahlida hadii laga qadiyo oo wixiisoo dhan aad adayg noqdo khayr oo dhan waa laga qadiya khayrlaawo wey kaa isaga axaadiista macnahaasi ku imaanaya way fara yihiin waa kii ah min arifqa laa yakuunu fi shayin ilaa zaanahu walaa yunzac min shayin ilaa shaanahu waa fara badantay axaadiistu haddaynu laba saddex miaaloo tatbiiqiya ka soo qaadana nebigeenna sal lla alay wasalam miaalka koobaadi weeye rifqiga dadka khaladaadka galaya in loo rifqi loo dhimriyo oo loo tartiibiyo oon lagula boodin ya oon cunfi iyo adadayg lagula dhaqmin loo tartiibiyo tartiib jaahilka ka jiran ka khaladka galaya wahaakada miaalka koobaad waa ninkii acraabiga ahaa ee masaajidka qayb ka mida ku kaajay ya waa acraabi waa reer maba yaqaanaba dhaqan masjid maba yaqaanaba baadiyuu ka soo hoyday inuu duurkaa ku kaaja inuu masaajidka ku kaaja waaba isugu midba lama barin soo maaha soo galay kaadibaa qabatay ayaru buu dhinac ula istaagay halkaasuu ku kalleedhiyey khalaas xaajadiisu guta saxaabadii way ku qamaameen in la dilaa la la garaaco oo nin masaajidka ku kaajay miyaan dayn lahayn innagu waa lagu yaacay in la garaaca la damco nebigu sal la alay slam wuuhi warukaadi wardaayaru aayar buu kaadidiisii dhammaystay markuu dhammaystay ayuu nebigu yuri sal lla aley wasalam wadaan biyaa intaad qaadataan meeshii ku shuba markaasuu nebigu uri sal lla aley wasalam fainamaa bucidtum muyasariina muyasiriina walam tubcaduu mucasiriin waxaa laydiin diray haddaad ummaddii nebi moxamed tihiin inaad ummadda u fududaysaan oo dadka aad u dhimrisaan inaad ku adkaysaan oo ninkana dadka ayadaati kulisan oo la garaaco waa caraabiisoo diintaba ka carari maayo ya war maxamed baan masaajidkiisii galay waa laysoo garaacay buu dhih sooma marka ku adkaynin u tartiibu nabi sal alay slm ilaa heer ka gaadhay markii dambe nebiga dhaqankiisu intuu u bogay qoladan ku qamaamaysana la yaabay ayuu wuxuu yidhi allahuma arxamnii wa muxamadan walaa tarxam macana axada ilaahu aniga maxamed besa noo naxariisa buui kuwan soo maaha ilaahu naxariista ah baa ka siin markaasuu nebigu yuri sal lla alay laqad xajarta waasican naxariistii ilaahay ee guda weyneyd ayaad niyoo soo koobtay aniga adiga keliya nugu koobtaybu rasuulku sal alay slm marka wahaakada yani dhimrintaa iyo tartiibtaasaa ahayd dhaqankii nebiga sal asalna u ninka labaadna xadiiskaas muslim iyo bukhaari baa soo saaray bukhaari muslime xadii ninka labaadna mucaawiyat bn xakam isulami waahay mucaawiyana wuxuu ahay isagana nebigu la tukanaya sal alla alay wasalam salaaddii iyadoo lagu jiro ayuu ninbaa hindhisay markuu ninkii hindhisay abcan alxamdulilah yidhi nebigana horey wuxuu uga bartay hadda alxamdulilah ruux dhoo hindhiso yarxamukala ku dhaha salaad baa lagu jira salaada dhexdeedii buu nin baa hindhisay markaasu wuxuu ku yidhi yarxamuka allah <laughs> wuxuu yidhi faramaani hal mar baa laysoo wada fiiriyey buuhi salaaddaa lagu jira markaasaa intii muuse kugu aamusay wuxuu yidhi waa ukla ummayaah maa shanukum tanduruuna ilaya buui ah. war hooyaday iweyday oo gablantay maxaad iga fiirinaysaan <laughs> waa salaad buu ku jira dhinkaad arkaysaan war maxaad iga fiirinaysaan buu leeyahy <laughs> dadkiibuu la hadlay markaasa wuxuu yidhi fajacaluu yadribuuna biaydiyihim calaa afkhaadihim ilan ma hadli karaan iyagu moogtahay bowdada inay garaacaan bay bilaabeen marka oy shanqadh ay saa u garaacaan inuu aamuso war naga aamus baa la leeyahy wuxuu yidhi markaan arkay buu inay aamusiinahayaan yaan shib idhi buui waan aamusay buui waa yaaba yahay isagu war maxaa lagaa fiirinaya oo maxaa lagugu qayliyahaya ninka salaaddii iyo wixiiba in la aamusaba ma yaqaano nebigu markuu salaaddii ka baxay sal alay slm fabiabii huwa ummii maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliiman minhu buu yidhi aabbi iyo hooyaba waan dhaafsane weligay isagoo hortiiya gadaashii toona macallin ka fiican weligay ma arkin buui weligay macallin la midu ma arkin buui maxaa yeelay wallaahi maa kaharanii wallaahi maa kaharanii walaa shatamanii walaa darabanii buui nebigu sal alla wasalam ima canaananin oo ima guulguulin oo ima caayin oo ima garaacin laakiin wuxuu iga yidhi buu yidhi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami اnnaasi hada inama huwa atasbiixu waltakbiiru wa qiraa'at ya salaada dhexdeeda dadka lagulama hadlo keliya waa tasbiixi alxamdu lilah iyo allahi alxamdu lilah soo si fiican wax looma barin isagana saasuu nebigula dhaqmay sal lay slm marka yani rifqiga dhimrinta xataa gaalada xataa gaalada marmarka qaarkood marar fara badan nebigu sal lay slm dhimrin buu kula dhaqmi jiray isagoo la amray inuu ku adadkaado haddana mararka qaarkood waa u dhimrin jiray nebigu sal alla aleh waali wasalam xataa maxaabiistooda iyagoo lasoo qotay nabiga nebiga maxaabiisu ah yaa hadana nebigu si ula dhaqmi jiray sal lay slm gaal maxbuusa ah oo lasoo qabtay ayaa haddana nebigu sal lay waslam ninkii la jiray umaama oo kale siduu nebigu ula dhaqmay sal lay waslam <clears throat> ninkii reer bani aqiife isagana lasoo qabtay laba nin ayaa waaa waxaa qafaashay laba nin oo saxaabada ka ah ayaa waxaa qafaashay qabiilka la yidhahdo taqiif markaasaa saxaabada nebiga intay duuleenba waxay soo qafaasheen nin reer bani cuqayl ah xashii nebigu gadaal uu lahaan jiray cadbaa la dhihi jiray ee dheerayn jirtay halista ahaydna isagoo wataa lala soo qabtay isagaa lahaa hasha isagii hashiisii baa lasoo wada qabtay markaasaa nabiga loo keenay sal alla alay wasalam isagoo inta la keenay la xidhxidhay ayuu nabigu soo maray sal alla alay wasalam markaasuu yidhi yaa muxamed muxamedow markaasuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam shaanuka war maxaad leedahay maxaa markaasuu yidhi bima akhadtanii wa bima akhadta saabiqata alxaaj maxaad igu soo qabatay buuhi maxaadse ku soo qabatay hashaydii dheerayn jirtaee xujayda dhan ka hormari jirta aniga hashaydii maxaana lagu soo qabtay markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam akhadtuka bijariirati xulafaa'ika haqiif qabiilkii haqiif dhihi jiray reerkaaga ay xulafada ahaayeen ayaan sababtooda kuu soo qabtay laanna iyagaa laba nin nagaga maqan yihiin soo maaha adiga reerkaagiiyo qabiilkaaguna iyo iyaguna isku mid baatiin saasaan kuu soo qabanay buu yidhi sal lay slm kadib intaa markuu nebigu u sheego qanciyo buu isaga tegey markuu nebigu dhaqaaqay buu haddana dhawaaqay yaa muxamed yaa muxamed war maxamedow maxamedow war maxamedow nebiguna sal alla alay slam wa kaana rasuulullaahi raxiiman raqiiqan waa naxariis badnaa aadna waa u dabacsanaa rasuulku salawatu rabbi wasalaamu caleyh <clears throat> waa soo noqday haddana waa u soo laabtay markaasu wuxuu ku yidhi maa shanug war maxaa haddana rabtaa markaasaa wuxuu yidhi innii muslimun innii muslimun muslim baan waa islaama markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay waslem low qultaha wa anta tamliku amraka aflaxta kula alfalaax intay taladaadu gacantaada ku jirtay haddaad islaami lahayd ood kelimadaa ku dhawaaqi lahayd oad iibaani lahayd buu ku yidhi intaa markuu ku yidhi haddana nabigu isaga tegey sal lay slm markaasuu haddana u dhawaaqay yaa muxamed yaa muxamed war muxamedow muxamedow waa ku soo noqday nebigu sal lay slm maa shaanuka war maxaad taa wuxuu idhi innii jaa'icun faaticimnii wadam'aanu faasqinii muxamedow gaajaa i haysee cunto isii waanan oomanahaye i waraabi maxbuus baanahaye laakiin sida ii dhaan nebigu wuxu uhi sal lay slm hadihi xaajatuka baahidaada wey waa lagu siintaa iyada ya waa nabi maxamed sal alay slm ninka madaxda ah ee nin maxbuus ah oo meel ku xidhxidhan intuu u dhawaaqo intaasoo goor ku soo noqon lahaa kee waay ya horta ma u imaan lahaayeenba maxbuus meel ku xidhan nin madaxahoo dowladdiisa iyo dadkiisaba u sarreeya miyuu u imaan lahaaba horta dan muu ka geli lahaa maya hadduu u yimaado oo uu soo booqdo xataa muu ku soo noqonoqon lahaa intuu u dhadhawaaqdo oo qancin lahaa maya ninku waa gaal ogow markii dambe waxaa lagu furtay labadii nin ee saxaabada ahaaye reer bani thaqiif ay qafaasheen ayaa lagu furtay oo isagiina waa la sii daayey labadii ninna way soo daayeen marka nebigu sal alay wasalam kaana bilmu'miniina raxiima rafigaas iyo dhimrintaasi marka waxaa ku jira wanaagoo dhan baa ku jira waqhtigeenni waa dhaafnay hal mar aynu kor marno marka labada bayd allahuma mustacaan waraafiq la saaxiib alrifqa dhimirinta la saaxiib fii kulli lumuuri arrimahoo dhan dhexdooda falam yandab ma qoomamoodo rafiiqun mid dhimriya oo dhaqankiisu uu dhimrin iyo tartiibin iyo sahlid uu yahay walam yadmumhu mana caayo insaanun insaankuna ma caayo waa ruux ammaananoo dadku jecel yihiin walaa yaquranka iyayna ku kadinin xadun dheef oo jarahu uu soo jiiday kharaqun marmarka qaarkood mid aad adkaaday oo qallafsanaaday oo dhaqan qallafsan ku dhacay baa ku sameeyey baa waxoogaa yar ku helay taa ha ku kadsoomi waay ya taas asal ma aha mid aad adayg iyo qallayf mar wax ku helo dheef yar ku helay taas asal maaha ha ku kadsoomin ayb maxaa yeele falkharqu qallafsanaantii aad adayku hadmun waa wax dumin waa burbur iyo dumin waaye wa rifqu lmar'i ruuxa dhimrintiisuna bunyaanu dhisid waaye waa dhismo iyo dhisid weeye hada bilahi towfiiq sal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm